bsmi اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لilh rb العaalamiin ثuma الصlaaةu والسلام عlى rasuuli اllahi الأmin وعlى آlihi وصxaabatihi أجmaciin faxadaثnii jamc min الshuyuخ yakhrhm shaykhuna الshaykhu صاl بn cbd الlahi الcuseymi غafar allah lah wlahum jamiعa bsnaadi kuli minhm ilى sfyam cayna can anu dinar can abi qaabus mawla cbdillahi bn camr اlcaas can cabdillahi bn camr اlcaasi radi allahu tacala anhuma qaal qaala rasuulu اllahi slى اllahu عlyh wali wslm الraxman yrxamhm الرaxman yrxamu man fi lard yrxamkum fi الsma wmin daraa'iq raxmati raxmat lmucalimiina bilmutacalimiina biiqra'i usul mutuun khasatan usul xadiid mustafa wrasuul mujtaba sala allahu calayhi wacala aalihi waصaxaabatihi ajmaciin liyafuuzuu bisacaadati alcajl alaajil fahada huwa almajlis taasic wahalaaثuun min majalisi iqra'i wa sharxi kitaabi macaalim suna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 u baabya weeyaan khilaafan lyahuud yahuudda ayaan ku khilaafaynaa oo iyaga waxay qabeen oo dhaqan u ahaa haweenayda xaydka qabta inay najaaso tahay uma ay dhowaani jirin oo muxuu ahaa cuno lama cuni jirin lama jiifan jirin wamaa ilaa daalika xadiid sagaal boqol toban iyo labaad can curwata ibnu zubayr waxaa laga wariyey radia allahu tacala arda annahu curwa su-ila waxaa laga waxaa laga weydiiyey atakdumunii miyaa ii khidmaynaysaa oo ii adeegaysaa alxaaidu haweenk haweentayd xaayidka qabta miyaa ii khidmaynaysaa aw amaba tadnu miyaa ii dhowaanaysaa minii xaggayga almaratu haweenaydii xaaskii uu qabay qofkii wahiya junuban junuban iyadoo janaabo qabto ama iyadoo xayd qabta ama iyadoo janaabo qabta ma u khidmaynaysaa ninkeedii fa qaala curwat wuxuu yidhi kullu daalika arrinkaasoo dhan calaya aniga dushayda hayinun mid aada u fudud weeyaan oo waa shay aan sameeyon dhib lahayn wa wakulu daalika kaas dhammaantiina xaalad kastay ku sugan tahayba ama xayd ha qabta ama janaabo ha qabte takhdumunii waa ii khidmaynaysaa walaysa ma ahan calaa axadin qof fii daalika arrinkaas ii khidmada iyadoo qabta i khidmaysa amaba janaabo qabtana ba-sun dhibaato ma lahaanin ii baas ahbaratnii waxaa ii warantay caaishatu ummi lmu'miniina radia allahu tacala anhu ardaaha asidiiqa binti sidiiq annahaa caaisha kaanat waxay ahayd turajilu mid u shallayso tacnii ula joodaa rasa rasul rasuulka al madaxiisa sala allahu alay slam wahiya xaaidun iyadoo xayd qabto wa rasuul rasuulka allna sal slm xiina idin xilliga isaga ah goorta iyada mujaawirun uu muctakif ku yahay ictikaafsan yahay fi lmasjidi masjidka yudni laha wuxuu usoo dhoweyn jiray ama usoo bixin jiray ra'sahu madaxiisa wahiya iyadana fii xujratiha qolkeeda ay ku dhex sugan tahay daaqaduu nabigu usoo bixin jiray faturajuluhu ay u shanlayn jirtay wahiya xaaidun iyadoo xayd qabto saasuu nabigan ayaa samayn jiray sala allahu alayh waali waslem caaishana madaxa nabiga u shanlayn jirtay marka dhibaato ma laha weyaan haweeneyda haddii marba ay xayd qabto iyo markaa xaydka qabin isku mid adeega noqotaya dhaqankii kale caadiga ha noqoya lajiifsagii noqoya iyo wixii la midka dhib ma laha weyaan ayaa waxay qabaan inay cagsigeeda arrinta tahay oo aynan haweeneyda xaydka qabta nijaaso tahay loo dhowaan karin jirkeeda iyo gacmaheeda ay kulle ay nijaaso xadiid sagaal boqol toban iyo saddexaad can caaishata radi allahu taala ardaha qaalat waxay tahay caaisha ummuminiin ina nabiya nabigeena sal slm kaan nabigeena wuxuu ahaa yatakiu mid ku dangiigsada fii xijrii dhabtayda ama fii xajrii dhabtayda wa ana ana xaaidun aan xayd qaba uma intaa kadib yaqra'u wuxuu aqrin jiray alqur'aana qur-aanka caaisha iyadoo xayd qabta ayuu nabiga ku dangiigsan jiray ama ku saaxan jiray dhabteeda iyadoo marka weliba xayd qabta qur uu ahrin jiray nabigeena sal allahu marka dhib inayn lahayn ayaa laga qaadanaya weyaan xadiid sagaal boqol toban iyo lagu zawji nebiy radi taala an ardaha qaalat waxay tiri caaisha kuntu waxaan ashrabu mid cabitaan cabo ama caanaha noqdeen ama biyaha noqdeen iyo wixii la ahay wa ana ana xaa-idun aan qaba uma intaa kadibna unaawiluhu waalkii aan wax ku cabay ayaan u dhiibi jiray annabiya nabigeena sala allahu calayhi waali wasalam fa yadacu kadibna nabigu wuxuu saari fiya afkayga meeshii aan saaray nabiga saari jiray oo fa yashrabu wuu cabi jiray wa atacaraqu waxaan goosan jiray alcarqa hilibka ayaan laftka goosan jiray wa ana xaaidun anoo xayd qaba uma intaa kadib unaawiluhu nabiya nabiga ayaan u dhiibi jiray sala allahu aleyh wasalam fa yadacu wuxuu saari jiray fahu afkiisa calaa mawdic fiya afkayga meesha aan saaray iyuu saari jiro asna udoosan laga qaadaya dhowr xugun labada xugun ugu weyn waxaa weeyaan in haweenayda xaydka qabto waxaa weeyaan in lala dhaqmo ay dhibaato lahayn oo meeshii ay wax ka cabtay waalkii meeshii afka ay ka saaratay laga saarto hambadeedii ay dhib lahayn wamaa ilaa dalika ayaa laga qaadanaya tan labaad dhaqan wanaagga nabigeenu u lahay sala allahu aleyh waali wasalam waalkii oo weyn oo caaisho ka cabtay meeshii wuxuu la doonana afkiisa nabigeena sala allahu alay wasalam afka ayada ay saartay laftii ay goosatay meeshii ay ka goosatay ayuu nabiga la doonana afkiisa sal allahu alay waslam intaana caashiruuhunna bilmacruuf wanaag kula dhaqda ayuu nabigeena ka dulay sal alayhi waaalihi waslm xadii sagaal boqol toban iyo shanaad can maymuunata zawji nabiyi radia allahu taala ardaha waa bint xaarie qaalat waxay tihi maymuuna maymuuna waa khaalatu cabdilaahi eh, khaalatu cabdilaahi ibn cabaas nacam radia taala ardaha habreertii weeyaan maymuuna zawji nabi waxaa laga qalat waxay tihi maymuuna kaana rasul rasulka s sl slam yasnacu ama yaajacu mid jiifsada dhacfoon yaajacu mid ila jiifsada maci aniga macayga anuu ila saaxan jiray wa ana ana xaaidun aan xayd qaba waa xaaskiisiiya wa baynii isaga wa baynii aniga dhexdayd wa baynahu dhexdiisana waxaa ahaaday thawbun mara unbaa dhexda naga ahaatay maradaas maa noo dhexaysa laakiin in laisla jiifsado qofka xaydka qaba ama haweenayd xaydka qabta ninkeed uula jiifsado waa hadiga nabigeena sala allahu alay isaga ayaa samayn jiray haddii najaaso ay tahay ama bala ay tahay jirkeeda uu hallaysan yahay nabigeena lama saxdin calayhi salaatu wasalaam khilaafan lihaulaai alyahuud xadiid sagaal boqol toban iyo lixaad can masruuqa ibnu ajda waxaa laga wariyey can masruuq ibn ajda waxaa laga wariyey raximahullah qala wuxu ihi masruuq qultu waxaan ihi licaishatu waxaan ku idhi maa yaxilu maxaa u banaan lirajulinka maxaa min imraati haweenaydiis maxaa ugu banaan idaa kaanat xaa'idan haddii ay xayd qabto maxaa kala dhaqdo weyaan qaalat waxay tidhi kullu shayin shay la arku uu bannaan yahay hayru ljimaaci intaanan jimaac iyo ahayn weeyaan qaala wuxuu yidhi qultu waxaan idhi famaa yaxrumu calayhi waxaa maxaa xaaraan ka ah minaa xaggeeda ay labadooda yihiin ninkii inaagti muxrimeyn laba ixraaman oo xajka xiran haddii ay yihiin oo labayka allaahuma xajan ama cumratan waxay dhahdaa ah, noqotoba xajka iyo cumrada iyagoo xiran maxaa ka xaaraana weeyaan ninkii inaagti qaalat waxay tihi kullu shay shay la arka ayaa xaaraan ka ah hayru kalaamiha la hadla ka ahayn yani galmadii iyo taabashadii iyo kulli lama ogola weeyaan kullu shayin shay kasta ayaa xaaraan ka ah ilaa hayru kalaamiha hadalkeeda intaanan ka ahayn lakiin inuu tataabtay iyo inaad ayada ay tataabato iyo in muxuu ahaa yani baabkaas lama gelahay imaam daarimi fii sunanihi waisnaaduhu saxiix weeyaan baabu mudat xaydi xaydka mudadiisa waa sidee shaaficiyada waa taqaanaan xaydka inta u yar yowmu waleyla wa aqlabuhu sabcun aw sittun wa akaruhu khamsata cashar yowm axaadiista marka la daliishado ooy madaahib daliishadaan iyo aqwaasha amaba aahaarta ay daliishadaan ayaa halkan imaamka kusoo arooriyay caleyh raxmat ullah xafidah ullah xadiid sagaal iyo toban iyo toddobaad can xasan waxaa laga wariy abasri albasri raximah llah qala wuxu uhi xasan tumsiku lmar'atu haweenayd waxay ka istaagaysaa oy ka afqabsanaysaa ama ka gacma xiranaysaa can salaati salaada fii xaydihaa wakhtigeeda xaydka sabcan todoba maalmood ama todoba habeen faidaa ahurat haddii ay daahir noqoto fadaaka yani waa sax khalaas weyaan haddii todobada ay daahir ku noqoto waa wax aad u fiican wailaa haddii aynan daahir ku noqonin iqtasalat way qabaysani oo wasallat way dukani cafwan aan dib u noqdo marka an xasan waxaa la wari qaal wuxuu yidhi tumsiku lmar'atu haweeneyd waxay ka istaagaysaa can salaati salaada fii xaydihaa xilliga xaydkeeda sabcan todoba beri fa idaa ahurat haddii ay amsakat waxay ka afaysani ama ay ka istaagaysaa maa beynaha iyada intuu dhexeey wa beyn alcashri toban maalmood yacni kow laga bilaabo ilaa toban ay ka istaagay salaadii weyaan ay toban maalmood ay xaydan qabta ay iska soo qaadi fain ahurat haddii ay daahir noqoto fadaaka waa sax weyaan wailaa haddii ay daahir noqon weyda iqtasalat way qabaysanaysaa wasallat way tukani wa hiya ayadan mustaxaadatun waa mid dhiig shuban iyo furan lagu mxuu ahaa mashaqeeyey saas ayuu qabaa alxasan basri caleyh raxmat ullah darimi marka yani toban maalmood wixii ka badan xaydu ma aha ayuu qabaa weyaan laakiin waxaa noo imaan doona rag kale oo salafka ka mid ah oo sidaasi kaduwan ka duwan qaba weyaan waayahay xadii sagaal boqol toban iyo sideedaad can aa waxaa laga wariya xadiid maa abcan waa aahaar aahaar weyaan can aa waxaa laga wariy qala wuxuu yihi aa aqsa inta ugu sarrayso khamsa casharata waa toban iyo toddoba habeenni maalin toban iyo shan hamsa casharata toban i shan weyaan aqsal xayd xaydkainta ugu sarraysa hamsa casharata toban iyo todobo weyaan daarimi fii sunanihi waa xadiid xasan ah marka madhabka shaaficiyada sidaa ayuu marka ku tagay weyaan kitaabka yaro safiinaha ilaa kitaabaha sarsare saas ayuu ku tagay weyaan xadii sagaal boqol toban iyo sagaalaad can maalik waxaa laga ibnu anas imaam daar hijra raximah llah can ibn abi calqamata raximah wuxuu ka wariyey can ummihi raximah mawlaatu caaishata caaisha ay xuraysay um lmuminiina radia allahu tacala anu ardaha anahaa eh, gabadhaas oo calqa bin abi calqama hooyadii ah qaalat waxay tihi kaana nisaau haweenku waxay ahaan jireen yabcana kuwa usoo dira ilaa caaishata caaisha usoo dira umi lmuminiina muminiinta hooyadood ahayd radia allahu taala anu ardaha bidirajati qaruurad ama waal yar ay usoo diri jireen fiiha dirajadaas iyo qaruuradaas amwaalka yaro isku daboolan waxaa gudihiisa ku jira alkursufu gobol suuf ah ku jiro amaba qeyb waxaa maracad ayaa ku jirta weeyaan fiiha marada iyada ah iyo qeybta suufka ah asufratu borborow shayga boor u eg oo min dami aydi aydati aydka ayaa ku jira dumarka ayaa dhiigoodii saasay ugu taaban jireen suufkaas kadib wal bay kusoo jireen caysa usoo diri jireen radi taala ardaha maxay usoo dirayaan cilmidoon weyaan cilmidoon dhakhtardoon mah waa cilmidoon yasalnaha waxay weydiin jireen can isalaati salaada dhiiggii ayuu noqday oo dhiiggii waa dhammaaday laakiin waxyaaba muxuu aha borborow ah iyo waxyaaba carada u eg oonan dhiigna ahayn yacni wax aadna ahayn ayaa meeshii weli ku dambeeya ee salaadii ma tukanaa iska daynaa fataquulu lahun waxay jirtay laa tacjalna ha degdegina tarayna ilaa aad ka aragtaan alqasata albaydaa biyaha cad ilaa aad ka aragtaan oo qoyaanka uu noqdo qoyaan cad ha u dhowaanin weyaan qasadaas waa biyihii weyaan turiidu waxay ula jeedaa bidalika aluhra daahir noqosha min alxaydati xaydka inaad daahir wixii ay si fiican nadiifu noqdaan ilaa aad ka hubsataan ha u dhowaanina salaadda ayay taala ardaha bukhaari iyo abaraani fii alkabiir ayuu kasoo saaray weyaan xadiid sagaal boqol iyo labaatanaad can sufyaan athawri waxaa laga wariyey amiiru lmuminiin fi xadid qala wuxuu yihahd sufyaan athawri alkudratu calowga iyo wasufratu borowga fii ayaami alxayd xaydka xilligiisa xaydun waa xayd weeyaan marka dhiigga u dhammaado oo waxyaaba yar borborow oo boor eg iyo waxyaaba muxuu ahaa calow ah oonan eh, muxuu cadna ahayn dhiigna ahayn oo isku dhexdar ah carunka sidiisoo kale ah. xilliyadaas waxaa weeyaan wixii la arka xilligaas xaydka waa xayd weeyaan alkudratu calowga ama carunka iyo asufratu iyo waxyaaba borowga ah oo boorku u eg fii ayaami alxayd xaydka xilligiisa xaydun waa xayd weeyaan wa kullu shayin shay la arka oo ra'athu haweenid ay aragtay bacda ayaami alxayd xaydka ayaamihiis markay dhammaadaan kadib oo xaydkii laga daahir noqdo oo min damin dhiig aw kudratin ama booroborow ah amaba mxuu ahaa calow ah aw sufratin ama boorow ah fa hiya mustaxaadatun waa dhiig shuban ee xaydu ma ahan weyaan xaydka marka xilliga wakhtigiisa lagu jira wixii aanan dhiig ahayn laakiin dhiig ahaan u yara dhow amaba dhiig wax isku jira ah xayd ayaa loo xisaabinaya xilliga xaydka u dhammaado haweeneed xaydka ka baxdo oo ayaamaha caadiga ay joogto wixii noocaas oo la arkana istixaado ayaa loo qadarina oo waa laiska dhaqi uun mxu waa lagu tukanaya daarima ayaa soo saaray isnaaduhu saxiix fii aqali uhri daahir noqoshada inta u yar haweeneyda markay xaydsa ee xayd kale intu dhexaysa inta yar waa intee weeyaan xadiidka sagaal boqol iyo laba iyo labaatanaad laga wariyey raximahu llah qaala wuxu yidhi camir camir ibnu sharaxbiil ashacbi weeyaane qaala imra'atun haweeney baa u timid ilaa cali abi aalibin radia taala an arda amiir almu'miniin ayaa u timid cali abi aalib tukhaasimu iyada waxaa weeyaan murmaysa zawjaha ninkeeda allaqaha inuu furay ninkeedii ayaa furay marka furiinka isaga meela dhacsan tahayo isagaa ina wax soo noqsado rabo oo yeeladoodii mise waxaa weeyaan in la furo ayay mxuu ka dagaalamaysaa labadaba waa ixtimaal weeyaan fa qaalat waxay tihi qad xidtu waxaan xayday fii shahrin bil alaaa xiyadin saddex jeer ayaan xayday wاlmuطalaqaatu yatarabasna bianfusihina alaaثata quru ma quriga ma uhriga daahir noqoshadiia mise waa xaydka baab kale marka waxay leedahay hal bil gudaheed ayaan saddex jeer xayday ayay leedahay weyaan fa qaala caliyun wuxuu yidhi lishurayx shurayx ilqaadi oo qaadigiisa ah wuxuu ku yidhi iqdi baynahumaa ninkan iyo naagtan kala xukun qaala wuxuu yidhi yaa amiira almuminiin muminiinta amiirkeedii amiirkoodiyow wa anta hahuna adoo halkan jooga oo ilmi iyo dhan walba iga fiican miyaad maanta oo saxaabina ah shurayx ilan saxaabi ma ahayn miyaa maanta ad leeda kala xukun nacam qaala wuxuu yidhi baynahuma kala xukun qala wuxuu yidhi yaa amiira almuminiin muminiinta amiirkoodiyow wa anta huna adoo halkan jooga qala wuxuu yidhi baynahuma dhexdooda muxuu kala saar weeyaan qadaaga madax banaanidiisa ayay ku tisinaysaa weeyaan fa qaala wuxuu in jaaat waxaa dhihi shureex in jaaat haddii ay timaaddo min biaanati ahliha reerkeeda kuwooda aadka ay iskugu dhow yihiin oy qaraabada hoosan yihiin mim amaba asxaabta hoose ay yihiin oo miman yurdaa diinuhu qof diintiisa raalli laga yahay iyo wa amaanatahu ammaanadiisana raalli laga yahay oo ammaano iyo diin isku darsaday tascumu weliba qofkaasoo sheeganaysa haweenayda ayada annaha iyada xaadad inay xaytay alaaa xiyadin saddex xayd inay xaytay haddii ay la timaado tahuru ay daahir noqonaysa cinda kulli qur'in xayd kasta ay daahir noqonaysa agtiisa oo watusali ay tukanaysa jaaza laha arinkaas wuu u banaan yahay jaaza lahaa arinka isaga wuu u bannaan yahay weeyaan wailaa haddii ay muxuu ah arrinta ayada jirin oo qof noocaas oo u marqaati furo ayada weliba dadka ay isku dhow yihiin aanan la helin falaa arinkaas arin socona ma ahan weeyaan fa qaala caliyun wuxuu yidhi qaaluunu waqaaluunu qaaluunu waayahay bilisaani ruumi nimankii reer ruum romaankii luqadooda weyaan yani waxaa weyaan maxaa loola jeeda axsanta wa axsanta wanaag ayaad samaysay qaaluunu wa qaaluunu marka sayd cali wuxuu yaqaana miya afruumka mise hadda mxuu aha kelimaad yarood ka bartin baa iska hedaa laga yaaba labada waa suuragal maadaama qora u ahaa inuu yaqaanana waa suuragal ilan qora waxyaaba qori jiray ood nabigeenna calayhi salaat boqorada iyo ragga madaxda u diraa ragga waxuu qori jiru ka mid ah waxyiga ragga qori jiru ka ah, inuu marka luqadkaas luqaadkaas yaqaano in wax u diida ma lahan weeyaan marka imaam daarimi isnaadu saxiix weeyaan haweenayda marka aqalu uhri daahir noqosho inta ugu yar waxaan soo marnay shan iyo toban wa aqalu xaydina yowmun wa leyla okay waaya markay saas tahay marka xayd intuu yar habeen imaanin uu yahay meeshan marka waxaa ka muuqata in haweenay hal bil gudaheed intay xayd uu ku dhaca kadibna xaydkii ay ka daahir noqoto kadibna mar labaad uu ku dhaca ay ka daahir noqoto kadibna mar saddexaad uu ku dhaca ay ka daahir noqoto haweeneyda saasay sheegatay laakiin qaadi shureex sayd calin uu la joogay wuxuu yidhi haddii loo helo cid umar qaati furta oo hawsha ayada inay jirta oy dhacaysa cadaysa ahlan wasahlan haddii kalena waxaa weeyaan baabkaas baab jira ma ahan saas ayuu ugu jawaabay laakiin ma dhacdi misma dhicin ilaa hadeertaan kolleyba weli wax cadayna ma hayan adinka ma haysaan haweeney saddex jeer xaydaysa oo muxuu aha daahir noqonays mala haye baabkaas ma lahaya labadaaba e, ha labadaaba yarba hadii xataa tusaale la yidhaaha hal habeeni hal maalin ayay xaydkii uu kaga dhammaaday shan iyo toban maalmood ay joogta haddana ay xaydto shan iyo toban maalmood ayadoo dhammaanina marka bishii ay dhammaani ay dhammaanaysaa marka oo soddon iyo in bishii lagu dhammaynaa sidii muxuu ahaa eh, muxuu ahaa qama halkii shamsigii ama qolyahan eh, tiradan harbiga waa baab kale weeyaan waayahay baabun fi aqali uhri amaba baabun fi ma jaءa fi waqti الnifaas xilliga umasha wixii ku soo arooray oo adile ayuu baabkan u baabiyay xadiid sagaal boqol iyo saddex iyo labaatanaad can umi salamata waxaa laga wariyey zawji الnabiy radia allahu taala an ardaha umi اlmuminiin qaalat waxay tidhi umi salma umu salma kaanat waxay ahayd annufasaau haweenka nifaaska iyo muxuu ahaa umasha ah calaa cahdi rasul rasulka al zamankii sal slm taqcudu mid fadhiisata bacda nifaasihaa markii ay dhasho kadib arbaciina yowman afartan maalmood ay fadhiisan jireen aw arbaciina laylatan ama afartan habeen waa isku midkii wa kunnaa waxaan ahaynay nalii kuwa ku dharooba oo saara calaa wujuuhina wajiyaalkanaga alwarsa haruudka ayaan saari jirnay tacnii waxay ula jeedaa min alkalafi hirmiidka amaba madowga saarmo haweenta markay uurka tahay iyo markay muxuu ahay foolanaysa iyo xaaladahaas waxyaabo badan ah de warshad ayaa gudaheed ka samaysan xaalad adag ay maraysaa oo aad u culus wejigeeda marka waxaa weyaan yani wax badan baa isbedeli xilligaas umasha ayta marka waxaa weyaan inay haweeneyda isyara hagaajiso oo ayaa dhici jirtay oy haruudkaas iyo iska saarato kimikolkan iyo beladan imtixaanka ma ahan laakiin waxyaabahan iska dabiiciga inay haweenka issaartaan oo ishagaajiyaan waxba dhibaata malan dumarkana umasha markay ka baxayaan waa ishagaajiyaan oo dharbay soo gataan oo ma ila dalik dahab qaar soo gata iyo waakada lansaar iyo m baabkaas waa baab iska fiican waa ariiqadii ay samayn jireen saxaabiyaadka wax iska fiican wey dhibaato malaha abu daawuud tirmidi ibnu maajah iyo nasaa-i ayaa soo saar wey xadiiun asan xadiiun xasanun saxiix weliba dumarka in loo abaalgudo waa wax iska fiican ilaa xaalad adag ayay soo mareen oo geeri ku dhow canug ayaad ilaahay subxana watacala kaa siiyey intaas dul qaadanaysa haddana waa nuujinaysaa marka karamka iyo sharafta iyo qiimaha wuxuu keenayaa in haweenta xilliga ay dhasho waxaa weyaan aad loo garab istaaga xilliga foosha iyo xilliga uurka iyo xilliga walaaca iyo xilligaas markay dhasho kadibna sidoo kale eh, markii ay umasha ku jirta laftirkeed aad loo xanaanay la dhaqaalayo markii ay umasha ka baxdana yani qalbigeedii la kabo oo waxaa weyaan eh, eh, mxuu aha dahab haddii loo gadi kara iyo haddii dhar loo gadi karo wanaagsan iyo haddii guriga wax laga bedeli kara iyo wamaa ilaa dalik wixii suuragal ah wacaashiruuna bilmacruuf ayay soo gelaysaa wix tabar ah suuragal waa fiican tahay maxaa yeelay dumarkii cilmihii aynoo nuujinayaan annagana waa taqaanaano ilahi subxana watacala waa tii aad yidhi fii aw fii kitaabihi ya in dumarkii la siiyo waxaa weeyaan in ujuuro la siiyo ya waa in la siiyo raacadii iyo nuujinta ay nuujinayeen dumarkii wax lagu siiyo laakiin annaga ma wax ku siinaa dhaqankeenna masaasa maya ya de camanimada ma looga cudurdaari culumamada ma siiyaan haisha muuse haddii camada aysan siin may su-aashaas ka jawaab way su-aasha ka jawaab horta ma siiyaan culamada waxaad ka taqaana cilmigaada un xasaba cilmig <laughs> hadal dabilbaasi ma rabna inta sheh muuse hadal runaan rabnaa oo toosa maba ani kolleyba mana maqlin mana arkin qof soomaali ah oo muxuu ahaa dumarka ilmay nuujiyaani muxuu ahay ujuuro ha la siiyo maaan arkin mana maqlin ya dhaqan soomaali maaha maadaama dhankaas laga xirmaaniyo dhanka waxba ku haynin dhankii kale in loogu ronaado oo biilkii caadiga la siinaya wax ka yar dheeri ah ilan qoftii canugaas uu ku nool yahay marka in laga warhayo niyadeedii iyo jirkeediiba laga warhayo waa muhiim aad iyo aad niyadaana kasii muhiimsan adiga waa iska baashaalaysa waa iska ordurisha iska maraysaa iyadana wuu ku xaari canugii uu ku kaadinayaa wuu ku joodayaa wuu ku qandhanayaa yacnii xaalad adag ayada ayaa nolol ahood waxaas marka in loo ogaada waa lagama maarmaan laakiin haddii uun muxuu ahaa inta un eh, hawshaasi laiska fushido laiska dhaqaaqo ayada un adiga iyo howl ku taalo wabiilkaada waa intaas wabilahi towfiiq karamka iyo sharafta iyo muxuu ahaa cishradii uu nabigeena sal allahu alay slam samayn jiray runtii eh, dhinacay ka saaranta oo isku toosan maaha aqal اxaydi maxay ahayd aqal الnifaasi majatun soo ma safiinihii xataa ku taala meel raadi aqal الnifaasi majatun saasoo ay leeyihiin shaaficiyada yacni hal mar oo waxaa waya gabadh ay dhiigga yani shubta hadii kawba aad yihahda waaba dhamaad khalaas meel dheer baa adinba iyo daawooyinkanba nacam waaye waa noo iman doonta insha allahu tacaala ayib xadiid sagaal iyo iyo afar iyo labaatanaad can alxasan albasri waxaa lag wariyey raximah llah idaa ra'at idama dhiigga haddii ay haweenayda aragta inda talqi xilliga ay foolanaysa yowman maalin aw yowmayni laba maalmood ay aragta ka hore wayaanay fahomeen nifaas saas waxaa qaba xasan basri raximahullah yani gabadh dhiigyaa socda waa xilliga waana fuulanaysa dhiigyaa soo hormaray marka macnaa daalika nafaaskii nifaaskii ama iyo muxuu ahaa dhalmadii ayaa lagu xisaabina ayuu qabaa raximahullah daarimi fii sunanihi waisnaadu saxiix xadiid sagaal boqol iyo shan iyo labaatanaad can mucaadi bni jabal waxaa laga wariyey radia allahu tacala ardaa waa culimadii saxaabada nabigeena sal slam quraadi iyo aclamu hadihi lummati bilxalaali walxaraam can nebi wuxuu ka wary sal slm qaal wuxuu yidhi ninka la yihahdo eh, wuxuu yidhi nabigeena sal alla alay slam idaa mada haddii uu u dhammaado linufasaa'i haweenayda dhashay sabcun toddoba uma intaa kadib ra'at ay aragta aduhra daahir noqosho iyo nadiif noqosho faltakhtasil ha qabaysato waltusalli hana tukata albayhaqi fii asunan اkubra ayuu kusoo saaray waa kaas weeyaan baabu ityaani xaaidi haweenayda xaydka qabta in loo galmoodo iyo tegitaankeeda ayuu baabkan u baabaya kafaaratu dalika iyo dembi dhaafka arinkaas eh, loo heli karo iyo dembiga sag wii lagu dhaafa ayuu baabkan u baab yahay xadiid iyo lix iyo labaatanaad ibn cabaas waxaa laga taala an arda xabr lumra watujubaan qur'aan ibnu cami nabiy sal allah alay slm radia allahu taala arda an nebi wuxuu ka wari sal nabigeena inuu nabigeena yidhi fi ladii ya'ti u taga imra'atahu haweenaydiisa wahiya xaydan iyadoo xayd qabta qaal wuxuu yihi nabigeena sal sl ytasadaq ha sadaqaysa bidinaarin shilin dahaba ah, aw nisfa aw nisfi diinaarin amaba shilin dahab naskiis ha sadaqaysta weyaan dembi ayuu ku dhacay xadiidka waa xadiid saxiixa abu daawuud nasaa-i ibni maajah iyo daarimi fii sunanihi marka haweeneyda markaad xeedka qabta rabbi subxaana wa tacaala wuxuu amar ku bixiyey factazilu nnisaaa fi lmaxiidi haweenka markaa xeydka qabaan aad uga fogaada walaa taqrabuuhunna weliba ha xataa yadhurna ilaa ay daahirka noqdaan marka qul huwa adan wax dhib ah oon ficnayn inuu yahayna rabbi uu sheegay subxaana wa tacaala oon wanaagsanayn intaas marka oo dhan waxaa loo diida xikamta ilaahay baa ogsoon subxaana wa tacaala xaaladda ay haweeneyda ku sugan tahay iyo dhibka haysta iyo xanuunka haysta iyo keliya xanuunka iyo dhibka ay ka sheegaan dumarka xeydka in badan oo ka ah. waad garan kartaan kuleylka iyo sidoo kale caafimaad ahaana dhiiggaas waxaa laga yaaba inuu saameeyo iyadii haddii galma looga tago inaad dhibaato u keensadaa laga yaaba sidoo kale ninka laftigiisa inuu keensadaa laga yaaba marka ilaahayna maadaama waxaan hadduuba diida marba sideedaba hadduu rabbi wax diida subxaana wa tacaala oo ahaan loo dhowaan uu yidhaahdo ama uu nabigeena diiday calayhi salatu salaam waa darar muxaqaqa w waa dhib iyo dhibaato iyo xumaan la hubo weeyaan oon shaki haba yaraata lahayn shaki maba lahaba marka sidaa awgeed in loo galmooda wax banaan ma ahan laakiin haddii ay dhacdo waa de mxua ah, inay eh, hawshaad laska bixiyo ayaa lasfaray xadiid sagaal boqol iyo toddoba iyo labaatanaad can mujaahid ibni jabrin waxaa laga wariyey waxaa weeye ardaygii cabdullahi bni cabaas xagga tafsiirkana ka soo raray radia allahu tacala canhu ardaa waraximahu fi lxaa'idi haweenayd xaydka qabta idaa tahurat haddii ay daahir ka noqoto min adami dhiigga laa yaqrabuha uma dhowaada zawjuha ninkeeda xataa taqtasila ilaa ay ka qabaysato ilan dhiiggii iyo xumaantii iyo mxuuahaa meeshii uu ku dambeeya marka waa inay ka qabaysato dhiiggii iska nadiifiso kadib ayaad u galmoon karaa weyaan xataa dhiig ha go daarimi fii sunanihi isnaadu saxiix xadiid sagaal boqol iyo iyo labaatanaad can maalik waxaa laga wariyey ibnu anas imaamu daali hijra annahu imaam maalik balaqahu waxaa soo gaaray ana saalim ibn cabdilaahi balaqaadkii imaam maalik weyaan ana saalim ibnu cabdilaahi ninka la yidhaahdo iyo wa ibnu yasaar raximahum allah su'ila wax laga weydiiyey can xaa'idi haweeneyda xaydka qabta ayaa wax laga weydiiyey hal yusiibuha miyuu u galmoonaa zawjuha ninkeeda idaa ra'at iuhra haddii daahir ay noqoto oy daahirnimadii indhaha ay saarto qabla an takhtasila intaynan qabaysanin ka hore faqaala nabigeenu faqaala wuxuu yidhi ninkaaqaala waxay yidhahdeen labadooda laa maya xataa takhtasila ilaa ay ka qabaysato uma dhowaanayo ninkeeda weeyaan alfaslu thaaliu fasalka saddexaad alwuduuu weyse ayuu halkan fasal u yahay weyaan baabka koobaad baabu fadli wuduu weysada la weyse qaata fadliga ay leedahay ayuu baabkan u baab yahay weysada fadliga ay leedahay marka qofku u dhegeysto weyseba haka bixira ku geli weligaa iska weyse muxuuaha weyse un ku jir ayaa ku geli sida dhabta ah maxaa yeelay acmaasha jannada lagu gala bay u tiro badan yihiin annaga intaan ka haynana wax aad u kooban marka meel kasta oo janno lagugu sheega ku orod hadda ganacsatada aragteen meeshii lagu sheega ganacsi china laga dhacaya ood aragteen meeshaa jirta intaas qaara waxay ka dhacayaan meelo aan la gaari karin oo cajaa'ib badan oy bilo iyo bilayaal ku maqnaanaan iska dhaaf raggii xataa gabdhihii ayagoo maxarumla-aanay intay dhexda xirtaan ay kadibna waxa weye halkaas ka dhacayaan intaas waxay dabar socdaan shilin ayaa lagu sheegay iyo faa'iida ayaa lagu sheegay waa waxaa weye waa carad addunya oo weliba iyo muxaramaat ay u korayaan waad aragteen marka qofka muminka haddii janno meel looga sheega haddii ajal lagu sheega huwa awlaa bihi isaga ayaa ku haboon cid kaga haboonna ma inaad u degdego fastabiqu lkhayraat khayraadka baratama waatuu rabbi ule subxaana watacaala marka arintaas waa arin aad wanaag badan marka weysadaas aad aragteen oo aadka anaga noola fudud oo iskana sahlanoo qofka isnadiifini oo qofka mxuu mararka qaar isagoo kol isku qaboojini waxaa weeyaan wamaa ilaa dalika ayaa haddana ajar aan la koobi karin ayuu rabbigan subxana watacala qofka muminka siinaya weyaan xadiid sagaal boqol iyo sagaal iyo labaatanaad can abi waxaa laga wariyay cbdiraxman sakhdawsi raawiyat alislaam radia allahu tacala ardaa ninkan abu hurayra fadligu ku leys nabi maxamed wax yar ma ahan weyaan radia allahu ana rasul rasulka sal sl qaal wuxuu yidhi xadiistuu soo wariy aragtanta ay leegyihiin idaa tawadaa hadduu weyse qaato alcabdu addoonkii almuslimka ah aw almumin ama muminka ah faqasala uu dhaqo kharaja waxaa ka min wejhi wejigiisa kullu khaiatin gafla arkoo nadara ilayha uu ku eegay bicaynayn labadiisnood maca almaai biyaha ay la aw amaba maca aakhiri qatri lmaai biyaha dhibicdooda inta u dambaysa ay muxuuah dembigaas ula baxa weyaan waxa lwidnaa uu ku eegay waidaa asla yaday labis gacnood hadduu dhaqa kharaja min yadayhi labiis gacnood waxaa ka baxa kullu khaiatin gaflaanko kaana u hadabadashata ay ku qabatay taabatay ama ay qabatay yadaahu labiis gacnood maca almaai biyaha ay la baxaan aw maca aakhiri qatri ilmaai biyaha dhibicdooda inta u dambaysa la baxan weyaan waidaa asl hadduu dhaq rijlayhi labiis iyo dembi kasta oo mashata ay u qaaday rijlahu labadiis lugood maca biyaha ay la aw amaba maca aakhiri qaطri maai biyaha dhibicdooda intuu dambaysa ay la baxaan weeyaan yakhruja ilaa uu ka soo baxaa mid ka nadiif ah min adunuubi dunuubta weeyaan imaam muslim ayaa soo saaray sakhaa'irta culimada intooda badan intooda badan waxay lehin waa dembiyada yaryarka sakhaa'irta weeyaan in tajtanibuu kabaa'ira maa tunhawna canhu nukafir cankum sayi'aatikum haddii aad dembiyada weyn iska ilaalisaan kuwa yar waa idinka dhaafayna waa tuu rabbi subxaana wa tacaala laakiin ilaahay fadligii subxaana wa tacaala waa cadiim ilaahay qof aanan xataa aanba towbakeen ayuu iska dhaafaa mararka qaar ya ya bna aadan low ataytanii biquraabi اlardi khaطaaya uma laqiitanii laa tushrik bi shaya laqiituka biquraabiha makfiratan ibna aadanow haddii aad ila kulanta maalinta qiyaamo aad cirkii dhulka mugood oo muxuu ahaa arladii mugeed cafwan oo dembi dembiyaal ah khaaaya kadibna aday la kulantay adoon weligay waxayla wadaajinin oon shirki la imaanin intaas mugeed oo dembi dhaaf ayaan kula kulansiiya ama aan ku siiya waturo bile subxana wataala lqudsigii saxiixaha marka ilaha fadligiis waa weyn yahay laakiin muxuu ahaa culimada intooda badan waxay leeyin waa saqaa'ir dembiyada yaryar weeyaan xadiis sagaal boqol iyo soddonaad can cumaan waxaa laga wariyey ibnu cafaan amiiru lmu'miniin man tastaxyi minhu malaa'ikat araxma malaa'ikat araxmaan ay ka muxuu ahay ka xishoota aad ku xishoodka badnaa dunuurayn waad garanaysaan laba gabdhood waoo nabiga ala sl gabdhihiis ayaa mxuu ah, ayaa loo guuriyey nabigana cala sl slam wuxuu yidhi hadii gabar saddexaad ay joogi lahayd markay ka dhinteen labadiiba oo guurin lahaa in aad aad u qiimo badan ayuu ahaa kitaabkan hadda aad aragteen qur-aanka musxaf arasm eh, alcumaani isaga ayaa muxuu ah ilahi subxana wa tacaala uu ku xifdiyey kitaabkiisa asbaab isaga aad imaaday isaga oo muxuu ah qur akhrina oo yowma aljimca la jooga oo waxaa weye saa'im hoo ayaa lagu dilay shahiida in sha allahu tacala nabigeena ayaa shahaadada u qiray ya ayaa u qiray cumaan bin cafaan waxyaabaha u qabtay laba koobi kara aad bay u badan yihiin biru ruma ceelka la yihahdo oo hadda masjid qiblatayn iyo jaamaca alislaamiya taqriiban agagaarkooda ku yeela ceelka isaga oo hadda weli biru ruma waa la yaqaanaa isaga ayaa gaday janno ayuu ku badashay nin yahuudiya iska lahaa muslimiintu kudhibi iyo biruma mxuua gedi oo janno ku bedel anala soo istaagay saa u gaday muslimiinta waqaf ugu dhigay ilaa maantana waa ceel muxuu ahaa beer weyna uu ku dhex sidoo kale man jahaza jeysh alcusra falahu ljanna jeysh alcusra tabuk xilligii siddeed boqoloo la aadayey oo weliba xilli aad u sayf ahayd xilliga asaga ahaa kun riti oo raran oo qalabkooda uu dhamaystira waa ninka bixiye radi allahu taala arda marka nin la koobi kara maaha acmaasha uu sameeyey wanaag uu sameeyey aad bay u badan yihiin cumaan laakiin axaadiista warinteeda waad aragteen aad ba u yidhi inta hadda aan soconay weli ma soo marna cumaan xadiis u wariyey soo marnay ya soo marnay keewa xadiikaas ya ya wudu ay ku badan yihin laakiin ma soo marnay wa man banaa xadiidkii dhismaha masjidka naam waayahay can cumaan waxaa lagu radi allahu ta an qal wuxu cumaan xadaanaa rasulla nabiga alla ayaa muxuu ahaa noo sheegay sala allahu caleyh wasalam xadaanaa waxaa noo warramay rasul rasulka alle ayaa noo warramay cinda insiraafina markii aan ka soo laabanay min salaatina salaadanaga haadihi ee tanna qaala miscarun miscar ibnu kudaam weeyaane raximahullah oo ruwaadda xadiid ka mid ah uraaha waxaan u maleeyay alcasra inuu casr ay laga soo noqday oo kadib marka laga soo noqdo nabiga u sheekaynaa saxaabada oo salaadii marka laga baxay u sheekaynaa inay casrahayd aan u arkaa weyaan fa qaala wuxuu yidhi maa adrii ma ogi uxadiukum ma idiin sheega bishayin shay aw askutu ama ma iska aamusa inaan war idiin sheega iyo inaan iska aamusa ma ogi keen sameeya saas ayuu yidhi weyaan nabigeena sal slm faqulnaa waxaan ya rasul rsulka allow in kaana khayran khayr haduu yahay faxadina noo sheeg wain kaana hayra dalika hadduusan khayr ahaynna oon wax kale u yahayna faallahu warasuulu aclam alle rasuulkiisa ayaa ogsoon inaad noo sheega noo sheegin adiga mxuu adinka ayaa ogsoon weyaan qaala wuxuu yidhi min muslimin qof muslim ma jira yatataharu weyse qaato oo fa yutimu dhammaystira aطuhuura weyse qaadashada kataba allahu caleyhi ilaahi subxana wa tacala uu ku waajib yeelay ilan weysada waa waajib fa yusalli kadibna tukada hadihi salawaat salaadahan alhamsa ee shanta tukada ilaa haddii arrintaas uu sameeyo kaanat waxay u ahaataa kafaaraatun ay u noqdaa limaa baynahumaa salaadihii intuu dhexaysay weysadaas ayaa dembidhaaf unoqotay salaada lagu tukaday weyaan imam muslim ayaa xadiiska soo saaray marka waa fadliga iyo weysa mxuu aha fadliga ay weysada leeda ayaa halkaas laga qaadanaya baabun laa tuqbalu salaatu biqayri uhuur baabun laa tuqbalu salaat salaad lama aqbala biqayri uhuurin dahaaro la-aan salaad lama aqbala weyan xadiidka sagaal boqol iyo ko iyo sodonaad can abi hurayrata waxaa la weriy cbdulxan sheekh dawsi radi allahu ta an arda qala wuxu abuu hurayra qala rasul ll wuxu yri sal slm laa tuqbalu lama aqbala salaatu man axdaa qofkii weyse ay ka burta salaadiisa lagama aqbala xataa yatawadaa ilaa uu ka weyse qaato weyaan zaada wuxuu ku kordhiyey fi buhaari buhari wuxuu ku kordhiyey qaala rajul nin ba wuxuu yidhi min xadramowt xadramowt waa taqaanaan waa dalka yeman meesha hadda loo yaqaano mal xadau xadadka muxuu yaha abaa hurayra abuu hurayra xadadka uu nabiga sheega ama weyse burka uu sheega muxuu yahay qala wuxuu yidhi fusaun aw duraatun waa dhuusadii ti dhawaaqi lahayd iyo tii aanan mu dhawaaqa lahayn xadiis sagaal boqol iyo laba iyo soddonaad can camr ibni waxaa laga wariyey raximahullah anas ibn malik wuxuu ka wariy radi taala arda qal wuxuu yihi anas khaadima rasul lah sal slm kaana nabiyu nabigan waxaa sal slm yatawadau mid weyse qaata cinda kulli salaatin salaad la ark agteed nabigu jiray qultu waxaan kayfa kuntum tasnacuuna seed samayn jirteen adinka marka hadduu nabiga salaad kasta u weyse jiray adinka maxaa dhaqan idin qaal wuxuu yijziu axadana midkanaga waxaa u gudi jiray oo ku filnaan jiray alwuduu weyse qaadasho maa lam yuxdi intuusan xada ka imaanin halka weyse ayuu iska qabi jiray oo ku fillaan jira o u gudi jiray buhari xadika soo saara weyaan baabu wuduui nabiyi nabigeena sal la slm habkuu weyse qaadan jiray ayaan u baahannahay caaw inaan baranno inaan ogaano ayaan u baahana weyaan baabu wuduui nabiyi nabigeena sal slm si u weyse qaadan jiray ayuu baabkan u baab xadid sagaal boqol sodon iyo saddexaad can abdillahi bni zayd waxaa laga wariyey radia allahu ta arda wa su'ila isagoo laga weydiiyey can wuduui nabiyi nabigeena sal sl habku uu weyse qaadan jiray isaga wax laga weydiiyey ayaan u joogay fa dacaa cabdullahi zayd wuxuu u yeedhi bitawrin waal yar oo inta gacantasaa loo dhex dhigi karaa tawrka weliba waa taqriiban eh, koobdhoobka iyo noocaas khasafka waxyaabahan yarmutulelahaanta ka samaysan weyn tawrka oo min maa in biyo ah fatawada'a lahum wuu weyse marka fa kafa'a wuxuu ku soo leexiyey uu ku soo shubay calaa yadayhi labadiis gacanood ayuu kusoo shubay saas ugu soo muxuu ahaa gedi weeyaan faasalahuma wuxuu dhaqi marka labadiisa muxuu alacalood alaaan saddex jeer ayuu dhaqi waa kow uma intaa kadibna adhala wuxuu geliyey yadahu gacantiis fiiwaalka ayuu dhegeliyey tawrkii ayuu dhexgeliyey famadmada kadibna biyihii ayuu soo qaatay famadmada wuu luqluqday wastanshaqa wuuna sandaarsaday wastanhara alaaan saddex jeerna sankii biyihii uu geliyey uu ka sandaarsaday ayuu muxuu iska soo iif iska soo yiri oo iska soo saaray weyaan bialaai qarafaatin saddex daritaan oo min maain biyo ah uma intaa kadib adhala yadahu gacantiis wuxuu geliyey fil inaai waalka ayuu geliyey faqasala wuxuu dhaqay wajha wejigiisa ayuu dhaqay alaaan saddex jeer ayuu dhaqay uma intaa kadib yadahu gacantiis ayuu dhaqay uma adhala wuxuu geliyey yadahu gacantiis fil inaai waalka ayuu geliyey faqasala wuxuu dhaqay yadayhi labadiis gacnood ila almirfiqayn ilaa labada xuslood laga gaaro weyaan maratayna maratayn labalaba jeer maca almirfaqaynina waa filin awaalka ayuu geliyey famasaxa birasihi madaxiis ayuu mxuu masaxay fa aqbala wuu muxuu ahaa la jeestay uu kula jeestay biyaday labadiis gacnood wa adbara bihimaa wuuna la soo noqday uma intaa kadib adhala yadahu gacantiis ayuu geliyey filin awaalka ayuu geliyey faqasala jlgood ayuu biyihii kusoo daray ood ku dhaqa timaha marka sidii loo gelina waa sidaas fa aqbala bihimaa wa adbara amaba fa aqbala bihimaa wa adbara labada waa noqon kartaa weyaan saas ayuu muxuu ahaa timihii u dhagihiina kolleyba timihi ay raacsan yihin siwaay rasan yihin afwan eh, madaxi ay raacsan yihin weyaan waaya xadiid sagaal boqol iyo afar iyo soddonaad can ibni cabas waxaa radi allahu tacala anhuma qal cbdullahi bn cabbaas tawada'a nabiyu nabigan wuxuu weyse qaatay maratan maratan hal hal jer ayuu weyse qaatay xaaladaha qaar saasay ahayd xadiid sagaal boqol iyo shan iyo soddonaad can cabdillahi bni zayd waxaa laga wariyey radi allahu taala arda ana nabiy nabigana sal tawada wuxuu weyse qaatay maratayna maratayn laba laba jer ayuu weyse qaatay mararka qaar saasuu sameeyey tii kale hadda aan soo marnayna maxay ahayd alaaan alaaan marka maratan maratan nabigaa same a sl maratayn maratayn nabiga ee same alayh sl alaaa maraatin nabiga ee same alayh sl intaba dhib ma lahan intaba dhib ma lahan weyaan waay xadiid sagaal boqol iyo toddobiiy soddonaad can abdillahi bn zayd waxaa laga wariyey radi allahu ta an qal abdillahi bn zayd qaala rasul wuu yuri sl sl aludunaan labada dhagood min arasi ay ka mid yihiin weyaan ibnu maaja ee soo saaren waa xadiid saxiixa xadiid sagaal boqol iyo soddon iyo toddoba sideedaad can naafic waxaa laga wariyey mawla cabdillahi bni cumar nacam xadiian ka bood waa yahay xadiid sagaal boqol iyo lix soddobaad can safiinata mawla rasuuli illaahi sala allah alay slm qala wuxuu yihi safiina kaana rasul rasulka al wuxuu sl slm nabiga ayaa xurey alayhi sl slam ninkaa safiina la yihahdo kaana rasul nabiga al wuxuu sl slm yuqasiruhu mid uu u qabeeyo yani ku qabaysto weyaan ama uu ku fillaada qabayskiisa yuqasiruhu mid qabayskiisa ku fillaada asaacu saaca saac weeyaan oo min almaai biyo ah min aljanaabati markuu janaabo weliba ka qabaysana wywadiu waxaa wey saqaadi jiray almuddu halmud mudka waxaa weeyaan koobkan macdanka ah oo caadiga annagaan isticmaal ama bakeeri galaaskan macdanka caadiga kaas ayaa mxu taqriiban mudka waa intaas saacana waa kaas afartiisu kaas afartii weyaan ragga qaar hadda minay kuwa is qaadan karan baa laga yaabaa ya meelo waxaan arki jiray maqaayadaha markaa tagta oo salaadaha la gaaro waaa dadka waxaa loo qeybinayaa koobabkii biyaha lagu cabaya lagu siini aday ku taala marka dib damba lagugu soo daray saliid marin maahana waa sunadii saliid marin maa sheekh waa sunnadii nabigaasaa u weysin jira alai sl koobkaas marka ayaa lagu siinayaa waana yara jireen mogta koobka waa kala yara weyn yihin qaar yara marka kaasaa lagu siinayaa bas adiga saa oo waa cabitaan lagu siiy waa lo weysadii wa waad ku weyse qaadani marka si fiican weliba qaybay ragga qaar soo reebayaan qaaraa qaybsani oo laba ka dhigani oo yna ku filaanaysaa marka haddii ay wasaq badan kuga olini caro badan wax dhibaato ma lahan waa lagu weyse qaadan karaa laakiin waad aragteenoo taabkaa la furayaa marka taabka la furo muxuu ahaa meesha tubada la furo bes kadibna cadigaa la qaadanaya allahu akbar israaf aad u weyn waa alisraafu xaraamun culimadeena waxay dhihi jireen walow fii shaati lbaxri badda xeebteeda adoo jooga xataa inaad israafka la imaado in allaha laa yaxib musrifiin waa musrifka maba la ogola marka culimada intaan arkay eh, tawxiidka noo dhigi jiro xilligii aan dhigan jirnay khayr allah siiya ayaa aad xagga tabiiqa nin kula mid maan arkin markii weysada la gaara kuliyad kasta weyse waxaa ku dhex taala meel lagu tukada musalla ku yeela masjid weyne jaamacada ku dhex marka marka la weyse qaadana ardayda taqriiban inuu qasta inay fahmaan ayuu aad biyaha markuu taabka saa u furo caadi ugu shubanaya kadibna wuu hubsanaya wuu gacmuhu dhaqani tartiib waa shubi gacantuu buuxinaya waa gacanta wejigii si ilaa aad ka dhamay markii xataa lugaha u dhaqi amaba biyaha wuxuu ka dhigayaa wax aad u yar oo muxuu ahaa tartiib ah amaba gacantiiuba kushubi oo gacantii lugti kula shubi isagoo miisaama ah oo kale marka waa ariiqa nabigeena uu samayn jiray alai sl inaan biyaha lagu israafin nabigeenana alai sl slam saacaas ku fillaan jiray qabays ahaan saac ma ahaan waxaa hal fuusta marka qabays ay noqoto biyaha ay qandac yihiin maa shaa allah qofku waa isu dhegaya marka shaambada mari madaxa mar labaad ku celi mar saddexaad ku celi wahaakada saabuunta mari mar laba biyihin iska socdaan la socda arrinta ayada marka waa wax la yaab la runtii aad u cajaa'ib badan marka bal in ay la yaro bedelo oo biyola'aanta ummaddeenna haysato iyo xaaladaha lamana annaga marka hadda biyi aan saa ugu israafayno waxaa laga yaabaa inaa adeerka waxaa laga yaabaa aabbihii adig ku dhalay waxaa laga yaabaa hooyadii ku dhashay waxaa laga yaabaa abtiga waxaa laga yaaba habaryarta iyo dadka aqribadaad ahaa iyo magaaladaad ka timid iyo tuuladaad ka timid inay maanta ay biyo aroor iyo dhaamin ay laga yaaba inay aroortiis ay u baxeen ay labaatan la iyo soddon la mxu labaatan la iyo laba labaatan la iyo dameer ku qaad neefgeel ku qaad wamaa ilaa dalika reeta saar haakada iyagoo weliba calow ahoo hallaysan oo aad la yaabays ay biyo ka haystaan adigina waxaa way is hilmaamaysaa yacni insaanka inuu wax hilmaamo dhowaan badana marka dadkaaga waa inaad xasuusata iyo ummaddii iyo muslimiinta xaaladooda meeshay maraysa hadda marka annaga biyahan ku ciyaarayna somadan arkin dad yacni rag ahoo riixan baalkan gaari hamkotkoteeniga ah, aan u naqaano gaariga dameerka annagaan ku xidhan jirin haddada halkan reex ka isaga marka waxaa weeyaan dad rag ahoo wada sooma arkin oo weliba dabaq u sarreeya fuula oo rafaadsan oo dhibaysan marka arrinta ayada aad aan loogu taxadirno weliba biyaha adiga aad mas ka tahay oo adiga aad biilkeeda bixinaysa mararka qaar waxa laga yaaba inuu biilkii iska yaray aad tirahdo meelaha hoteelada iyo meelaha la karaystay iyo meelahaasa laga yaaba in lagu sii israafo marka waxaa la mid a ah nalalka oo kale hoteelada o kale marka la dego qofka hoteelka uu degan yahay waa inu nalka iska damiyo musqushi qaaraad arkaysa musqusha u shidan daa'iman o abadan musqusha u shidanta maba damiyaba maanaa igu socotaa ku leeyahay ama t vgiu shidayaa haakada maanaa igu socotaa arrinta ayada runtii waa mas-uuliyad darra iyo amaano dayicitaan adiga naftaada sidaad muxuu ahay an tuxiba liakhiika yaa maa tuxibu linafsik naftaada w aad walaalkaa la jeceshay inaad la jeclaato naftaada naftaada wa la jeceshay afwan walalkaba inaad la jeclaato weyaan iimaanka ay ka mid waaye biyaha marka israafka in laiska yareeyo oo ariiqa nabiga la mar alai slat slam maba mari kale laakiin aan isku dayno waa laga maarmaan waaya xadiidka marka sagaal boqol iyo lixi soddonaad can safiinata waxaa laga wariyey soo ma mise mid kale ka horey ma akhriyey cabdillahi bn zayd aludanaani min arasi labada dhagood madaxay ka mid yihiin weyaan waayahay can naafic waxaa laga wariyy mawla cabdilahi ibni cumar ibn khaaab radi allahu taala arda isaga ayaa xureeyey ana cabdilaahi ibni cumar kaana wuxuu ahada cbdilahi bni cumar yaahudu lmaaa biyad mid u soo qaado biusbicihi labadiisa muxuu ahaa farood liudunayhi ayuu soo qaadi jiray sideena caadiga sooma arkin ragga saas qotiy fi mucjam abiir isnaaduhu saxiix ayuu leeyahay weeyaan marka saas ayaa marka raggaas rag marka ragga qutina haddi ad aragtaan dhagaha qutina meel cidlo kuma dhegne cabdulahi bin cumar warkiisa ay ku dhegan yihiin radia allaahu tacaala canhu ardaah in lisraaciyana waxba dhibaata kuma sugna aludanaani min aras الله أكبر baabu isbaaqi lwuduu'i weysada oo la wanaajiyo ayuu baabkan u baab yahay oo si fiican loo weyse qaato xadiid sagaal boqol iyo sagaal iyo soddonaad can abi hurayrata waxaa laga radi allahu taala arda qala wuxu abu hurayra inii aniga samictu nabiya nabigan ayaan ka maqlay sal slm yquul isagoo leh ina ummatii ummadayda yadkhuluuna yudcawna waxaa loo yeeri doona yowma alqiyamati maalinta qiyaama quran iyagoo bariir cadlah wejiga iyo xibnihii ay ka weys qaadanayeen muxajaliina weliba xibno garan min aathaar lwuduu'i weysada calaamadeeda faman istaaa qofka wado minkum adinka idin ka mid an yuiila inuu dheeray quratahu biriirtiisa dheerayo falyafcal ha sameeya buhaari muslim ayaa soo saaray qeybtaana faman istaaaca waxay leeyihin waa min kalaami abi hurayra radi allahu taala arda mudraj waa ay leyihin culimada xadiidka sagaal boqol iyo afartanaad can saalim mowla shadaadin waxaa laga wariyey raximahullah qaala wuxuu yidhi dahaltu calaa caaishata ayaan usoo galay um lmuminiina zawji nebi nabi xagiisa sal sl xaaskiisa ahayd yowma twufiya maalintii uu geeriyooday sacad bin abi waqaas nabiga reebtigiis ninka ahaa weeyaane fadakhala cabduraxmaan ibna abi bakrin ayaa soo galay fatawada uu weyse qaatay cinda agteeda ayuu ku weyse qaatay faqaalat waxay tihi yaa cabdiraxmaan cabdiraxmaanu asbiq lwudu'a weysada wanaaji fa innii aniga samictu rasuulahi nabiga al maqla sal slm yquul isagoo leh weylun waa nin naareed iyo cadaab iyo ciqaab lilcaqaabi cirba ayaa u sugnaaday min anaar naar xaggeeda ugu sugnaaday weyaan weysada wanaaji cirbo meelo cadcad ha ka tegin si fiican u weyse qaada weyaan xadiid sagaal boqol ana rajula nin baa tawada weyse qaatay fataraka wuxuu isaga tagay mowdica dufrin cidi in la in la eg ayuu ka tagay calaa qadamihi gomadiisa ugu tagay inta cidi la saara ayuu isaga tagay fa absarahu nabiyu nabigan ay arg sal slm faqal wuxuu yidhi rjic laaba oo fa axsin wuduu'aka weysadaada soo wanaaji farajaca wuu laabtay oo uma sallaa kadibna wuu markuu weysada soo wanaaji weeyaan xadiid sagaal boqol iyo laba iyo afartanaad can laqiid ibnu sabrata ama sabirata labadaba waxaa laga wariyay nacam radia allahu ta qal wuxuu yidhi qultu waxaan ya rasul rsulka allow akhbirnii iga waran can lwuduui weysada qal wuxu yidhi asbiq ilwuduu'a weysada wanaaji wakhallil tataaba amaba waxaa weeyaan dhex gelgeli farahaada bayn asaabici faraha dhexdooda khallil ama biyaha dhexgeli bayn asaabici faraha dhexdooda oo maxaa weyan takhliilka faraha dhexdooda in muxuuha saas biyihii loo geliya weyaan wabaaliq ku xeel erow fil istinshaaqi markaad sandaarsanaysa biyahana gudaha sanka si fiican u geli ila an takuuna saaiman inaad sooman tahay mooyaan xadiidka abu daawuud tirmidi nasaa-i ibni maajah iyo daarimi fii sunanihi waana xadiid saxiix weeyaan marka in intaba la sameey ayuu nabigeena fara sal alla ly slm xadid sagaal boqol iyo saddex iyo afartanaad can cabdillahi bni busrin almaazini waxaa laga wariyey radi allahu taala an arda can rasul lah wuxu ka wary sal slm anahu nabigeena qaala inuu yidhi calayhi salatu slaam maa min ummatii ummaddayd ka mid mahan min axadin qof ilaa hadduu jira wa ana anigana acrifu waan garan doona yowma alqiyamati maalinta qiyama ummaddayda maalintii lisoo saaray oo li rumeeyey ilaa qiyaamada ka dhacda inta ayada ah ummadaasoo dhan wada garanaya ayuu le nabigeen cala sl qiyaamo qaal waxay dhaheen kayfa tacrifuhum ya rasulla nabiga ala slad garanaysaa fii katrati alkhalaa'iqi khalqiga badnaantiis inteenna hadda isgaranna masjidka wada joogta khalqigaas marka nabi maxamed maalin la soo saara ala sl kun iyo afar boqol sano ka hore ilaa qiyaamada ka dhacdo inta ahlu islaam ah, oo dhan nabigu garanaya nabi allo waxaad khalqigaa u badan si ad u kala garanaysaa wada garanay qala wuxuu yidhi alayta bal iga warran low dakhalta gasha sabratan xara ama edeg waxaad tidhahdaba meel muxuu ahaa xara ah khaylun fardo ay ku jiraan duhmun ee madmadow buhmun weliba madow haba yaraatay wax muxuu ahaa dheeha ayna lahayn madow tiq ah weyaan buhmunku waxaa weyaan laa yukhaaliu shay waxba ayna muusan dhexgelayni duhmun madmadow buhmun weliba waxaa weyaan ah, khaalis ama tiq ah wa faraska dhexdoodana iyo mxu fardaha dhexdoodan farasun faras uu ku jira aqaru bariirlah wejiga ka cad weyaan muxajanun xibno garan amaa kunta miyaadan ahayn tacrifu mid garta minha kuwaas madmadow soomaad kama aadan garateen qaala wuxuu yidhi balaha qaala wuxuu yidhi fa ina ummatii ummadaydi yowma idin maalinta ayada qiyaama qurun waa kuwa mxuu ahaa bariir lah min sujuudi wasujuuda awgeed ayaad ilahi subxana watacala wejigooda u ifinaya muxajanun waa xibno garan yihin min alwuduu'i weysada xageed ayayna ka xibno garan yihiin imaam axmed ayaa soo saaray sanadkiisana calaa shari ashaykhayn weeyaan waana saxiix baabu salawaati biwuduu'in waaxidin shanta salaadood in hal weyse lagu tukada ayuu baabkan u baabay xadiid sagaal boqol iyo afar iyo afartanaad can buraydata ibni xusaybin waxaa la wariyey radia allahu tacala arda saxaabiga jaliilka ana nabiya nabigana sal slm sallaa wuu tukaday asalawaati salaadihii yowma alfatxi maalinta maka la furtay biwuduu'in waaxidin hal weyse ayuu nabigeena ku tukaday calayhi salatu salaam famasaxa nabiga weliba wuxuu masaxay marka hore weyse qaadanay calaa khufay labadiis maxua qof ayuu nabiga masaxay faqaala lahu cumar wuxuu ku yidhi laqad sanacta waxaad samaysay alyowma maanta shayan shay lam takun adayn tasnacu mid samay nabi allow qala wuxuu yidhi camdan kas baan sanactu u sameeyaa cumaru cumarow imam muslim ayaa xadis soo saaray yacni waa wax tashriicah wax eh, muxuu aha bannaan oon idin muxuu ahaa tusaay inaan idiin bannaan yahay ayaan sameeyey kas ayaan u sameeyey ma aanan muxuu ah hilmaamin baabudikri mararka qaar qofka caalimka ama qofka lagu dayanay ama qofka daaciga ah waxyaabo qaar ood mxuu ahaa tuso dadka inay bannaan tahay baabu dikri dikriga in lala imaado caqiba alwuduui weysada markii muxuu ahaa la weyse qaata kadib ayuu baabkan u baabiyey iyo wanaagga iyo fadliga ku soo arooray xadiid sagaal boqol iyo shan iyo afartanaad can cuqbata bni caamirin waxaa laga wariyey radia allahu taala an arda dushanaga waxaa ahayd ricaayat libili geela inaan raacno yacni geela raacitaankiisa ayaa lagu kallaytami jirayo waxaa weeyaan tooka tookan in walba mxua kalkiis ayuu qaadan jiray toban qof laba qof shan qof ayaa isku darsanay geel kadibna ninkii nin walba maalintiisi ayuu ayadiisi qaadanaya in saxa tacbiir maalintiis ayuu raacaya kii kan nabiga ayuu la jooga alayhi salatu slam cuqba wuxuu leeyahay kaanat waxay ahayd calayna dushanaga ricaayat libil geela inaan raacno fa jaat nawbatii amaba waxa way kalkayga ayaa yimid farawaxtuhaa waxaan soo caraabiyey oon soo casar hooyey bicashiyin xilli galab ayaan muxuu soo caraabiyey oon soo hooyey faadragtu rasuula nabiga ayaan la kulmay sal slm qaaiman isagoo taagan yuxadiu annaas dadka muxuu ahaa xadii u ahrin u sheekayni faadragtu min qowlihi nabiga qowlkiis waxaan kala kulmay maa min muslimin qof muslim ma jira oo yatawada weyse qaata oo fa yuxsinu wanaajiya alwuduuahu weysadiisa wanaajiya uma yaquumu istaago fa yusallii tukada rakatayn laba rakca muqbilun isagoo weliba la aaday calayhimaa labada ragcadood biqalbi qalbigiis ee weji wejigiis oo alla xaggiis la aaday wayaane ilaa haddii qaala wuxuu yidhi faqultu waxaan idhi ajwada haadihi alla tan yaa ka wanaag badan wanaag badana saasaan dhah wiir faidaa iyadoo qaa'ilun mid dhawaaqa bayna yadaya ani hortaydi yaquulu isagoo lah allatii qablahaa ka horraysay ayaa ajwadu tan aad arkaysa tu kasii wanaagsan ayaa ka horraysay tii ka horraysay ayaa kasii wanaag badan fa nadartu waan eegay faidaa waaba isagoo cumaru cumar ah, ninka ayaan saa u fiiriyo waaba cumar ibnu khaaab radi allahu ta amiir muminiin qaala wuxuu yidhi cumar inii aniga qad ra'aytuk waxaan ku arkay ji'ta adoo yimid ama imaaday anifan gordhow ay qariiban mar inaad imaaday ayaan ku arkay weyaan sidaa darteedaan kuu xasuusiyey qaala wuxuu yidhi marka nabigeena calayi slat slam arrinta ayuu u wuxuu yidhi nabiga wixii aad oo wanaagga badnaa maa min minkum maa minkum adinka idinka mid maaha min axadin qof yatawado weyse qaata oo fa ku xayl dheeraada aw amaba fa yusbiqu wanaajiye alwuduu'a weysada uma intaa kadib yaquulu yidhaahdo ashhadu an laa ilaaha ila allah wa ana muxamada cabduhu warasuuluh intaa ma yidhaahdo ashhadu waxaan markhaati ka honqirayaa an laa ilaaha macbuud xaq lagu caabudo inuusan jirin ila allahu alla weyne mooyane wa ana muxameda nabi moxamed cabdulahi addoonka alla inuu yahay warasulu rasuulkiisa anqirayaa ilaa hadduu arrinkaa yidhahda futixat lahu waxaa loo furaa abwaabu ljannati jannada albaabadeeda athamaaniyatu albaabadaas oo sideedda ah yadkhulu wuxuu galaa min ayaha ayuu ka gelaya wya waa nicmo weyn iyo barwaaqo imaam muslim marka inaad ashhadu an laa ilaaha ila allah wa ana muxamada cabdullaahi warasuulu tirahay aad jannadii albaabadeeda fog laguu siin aad ku xarooni arka waa weysadii waa fadligii waa ganacsiga aanan mxu hooga lahayn amaba aanan baaritaanka lahayn xadiid sagaal boqol iyo lix iyo afartanaad can cumar bin khaaab qaala rasu rasulka wuxuu yidhi sal slm man tawada'a qofku weyse qaata oo fa axsana wudu'a weysada wanaajiya uma intaa kadib qaala yidhahdo ashhadu waxaan qiraya an laa ilaha ilaa xaqu cabdinuusan jirin ila allahu alla weyne mooyane waxdahu xaalu iyo alla keligii laa shariika wadayna lahu uusan u sugnayn ashhadu waxaan qiraya ana muxamedan moxameda cabduhu addoonka alla inuu y rasul rasuulkiisa allahuma alla ijcalnii iga yeel min atawaabiina kuwa toobakeenka badan iga yeel wajcalnii iga yeel min almutahiriina kuwa weyse qaadashada badan iga yeel futixat waxaa loo fura hadduu sidaa lahu isaga amaaniyatu abwaabi اljanati jannada albaabaheeda sideedda ah, ayaa loo furaa yadhulu wuxuu min ayiha shaa mid alla midku doona tirmidi ibn maaja ayaa soo saaray xadiis saxiix meelaha rajada badan oo qofka aad muxuu ahaa markuu yara quus muxuu yara gashaba ama jannada lagu diida ay gashaba meelaha aad qalbiga lagu qabowsada ay ka xaqiiqatan aad ku qiimo badan miiqaa maalinta la weyse qaadana waad aragteen habeenkii miiqaa la weyse qaadani waa nicmo ilahi subxana wa tacala fadlullahi yutiihi man yashaa kullu ummati yadkhulu ljannata ilaa man abaa waayahay baabu qusli ama asli اlyadayni labada gacmood in laiska dhaqo oo la dhaqdo cinda alistiqaadi hurdada markii laga soo kaco ayuu baabkan u baabiyay xadiid sagaal boqol iyo toddobiy la wari cataan sakhdowsi raawiyat ilislam radi allahu taala an arda ana nabiya nabigana sal sl qal nabigan wuxuu abu hurayra xubbiga abu hurayra waa waajib sida ay waajibku u yahay saxaabada nabigeena guud ahaan in la jecla weliba kiisa wuxuu aad u sii daran yaad yahay maxaa yeelay intuu noo xifdiyey sunno yani bog aad marta haddii aad bog dhaafto boga labaad abu hurera baad soo maraysa waad arkaysaa ducada nabigeena ku dhacdo alay waad garanaysaa marka ninkaas dadkaas ummadda fadliga badan ku in aad loogu duceeyo weyaan oo aad muxuu aha loo jeclaado gaalada iyo raafidada kuwan muxuu ahaa nimankan mustashriqiinta ama cilmigan diinta islaamka bartay inay diinta duraan darteed iyo kuwa iyaga saynta ah iyo nimankan shiicada kulli dhammaantood waxaa weyan aad bay unecb yihiin aad bay u necb yihiin maxaa yeele badan oo fadaaxaynaysa ayay meesha keenayaan sunnadina waa ilaaliyey radi taala ardah ana nabiya nabigeena sal sl abu hurera wuxuu le ana nabiya nabigeena sal l slm qaala wuxuu yidhi idaa stayqada hadduu baraaruga uu ka soo kaco axadukum midkii min nawmi hurdadiisa falaa yaqmis yuusan tiimbinin yuusan gelinin yadahu gacantiisa filina weelka yuusan gelinin xataa yaqsilaa ilaa uu ka dhaqa alaatan saddex jeer cilada maxay tahay fa inahu maxaa yeelay laa yadri ma ogo ayna meel alle meeshii baata ay baridi yadahu gacantiisa nin baa waxaa laga sheegay waan ogahu yidhi meesha ay baridi asagoo muxuu ahaa gacanta kula jira meeshii saxraw ka soo baxaya ayuu soo kaca la yidhi marka waa halis sunada nabigeena ala sl in la khilaafo maaha nacam muslim ayaa xadiidkaas marka muxuu ahaa soo saaray baabun laa yatawadau min ashaki qofka shaki haddii ku dhaca kama weyse qaata shakigaase wax yaqiin unbaa muxuu ahaa loo weyse qaataa weeyaan waayahay xadiid sagaal boqol iyo sideed afartanaad can cabaad ibnu tamiim waxaa laga wariyey raximah llah can camihi wuxuu ka wariyay taala anahu cabdilahi bni zayd shakaa wuxuu u sheegtay ila nebi wuxuu ka sheegtay ilaa rasul wuxuu u sheegtay arajulu nin oo alladii kaasoo yukhayalu lamootiyey ileyhi isaga xaggiisa annahu isaga yajidu inuu dareema ama uu ka baxay shay shay fi salaati salaada isagoo salaada kusuga inay wax ka soo qof ka shakiyo shakigaas uu ku dhacay ninkaas xaaladiisa ayuu nabiga ugu sheegtay calayhi salaatu wasalaam muxuu samaynaya fa qaala nabigan wuxuu yidhi sal sl laa yaftal laa yanfatil yuusan ka goin aw amaba laa yansarif yuusan ka sool bixin salaadii xataa yasmac ilaa uu ka maqla sawtan dhawaaq aw yajida uu ka dareemo uu ka uriyo riixan ur haddii qofka haddii aad dareeminayo waxbaa kaa soo baxay shaydaanka waxaa la inuu ku afuufka laga yaaba hadduu dhiiggaaga iyo xiridihii dhex socda meesha maxaa u diidi inuu maro ood afuufa maxaa diidi ood u malaysa inay wax kaa soo bixeen shaydaanku waa cadow waa imtixaan marka culimadana qaacida ay dejiyaan waxaa la yihahda alyaqiinu laa yazuulu aw laa yazaalu bishaki yaqiin haddii aad hubtay weyse qabtay waxaa tiri ma weyse qabayo ama weysada iga jabta may weyse haye weyselanad ahayd waad hubtay weyselanad ahayd niyo amaan weyse qaata may ma qabtid marka yaqiintaas ay wax lagu dhisaya weyaan waxaa lagu dhis waa yaqiintaas shakiga lama egay bukhari muslim ee soo saaray xadiid sagaal boqol iyo sagaal iyo afartanaad can abi hurayrata waxaa radi taala arda qala wuxu hurayra qala rasul rasul wuxu yih sal slam idaa wajad hadduu dareemo axadukum midkiin fii batnihi calooshiisa shay in uu ka iyo qurubi waxbuu dareemay fa ashkala caleyhi kadibna xaaladiisa ay wax iska dhexgalaan oo ishkaal iyo isdhexgal waxay kaa muxuu ahaa kugu dhacaan akharaja minhu shayan wax mayaa ama la musan ka soo bixin falaa yakhrujanna yuusan min almasjidi masjidka iyo salaadii xataa yasmac ilaa uu ka sawtan dhawaaq aw amaba yejida uu ka dareemo ur uu ka muslim ayaa soo saaray baabu tayamuni fi tuhuur dahaaro qaadashada in la midigaysto midigta lagu hormariyo iyo waayrihi dahaarada iyo wixii la nooca oo wanaaga ah in midig lagu hormariy ayuu baabkan ubaabi xadid sagaal boqol iy kontonaad can caaishata waxaa laga wari zawji nebiy radi allahu taala an ardaha qaalat waxay tir caaisha kaana nebiy nabiga nuxay sal slem yucjibuhu mid uu cajabgeliyo aad u jecel atayamunu midigaysiga fii tanaculihi markuu kabaha gashani iyo wa tarajuli markuu shallaysani iyo wa uhuurihi markuu dahaaro qaadani iyo wa fii shanihi kullihi arrintiisa dhammaanteed arrimaha wanaagsan loola jeeda lakiin arrimaha mashquulgalka iyo baabkaas waa bidaxda iyada bukhaari muslim ay xadidka soo saara weyaan xadiid sagaal boqol iyo ko iyo kontonaad can xafsata binti cumar binti amiir اlmuminiin radi allahu taala ardaha zawji الnabiy um اlmuminiin radi allahu taala ardaha ana nabiya nabigana sal slm kan wuxuu nabigan yajcalu mid u darbe u darba oo u yeela yamiinahu midigtiisa liطacaamihi cunadiisa iyo wa sharaabihi cabitaankiisa iyo wa hiyaabihi dharxirishadiisa midigtu ka bilaabi jiri wayajcalu shimaalu bidexdiisna wuxuu u yeeli jiray lima siwaa dalika intaa wixii ka soo haray oo waxyaabaha isnadiifinta muxuu ahay saxaaraha iyo wixii lamidka iyo qashinqaadka iyo waxaas uu isticmaali jiray nabigeena sal alla alay kabaqaadka ka warram marka kabaha xirashada la gelaya kabaha in la qaada ka warrama inteenna hadda isfiiriye int markaa salaada ka baxno oo nin walba kabtiisa qaadanaya intuu ku qaadanaya mataqaana yaa midigta imtixaan tanaculihim miyaa halkaasaan marn kaba qaadashadii kabaha wax lagu qaato lugta wa marka lugta la gelinaa midigta in lagu hormariya saas wayaan laakiin midigta in lagu qaada kitaabka qur-aankiina aad bidxta ku wadda mis qaadani waa imtixaan kitaabka cilmiga bidxta ku wadaa qur-aankii qofkii midigtiina kabtiyu ku wadaa waa imtixaan mayo dhaqan waaba waama yani qof adi is eeg qof kala fiirin arrinta ayada marka waxaa weyaan sida haboon inkastoo nas cad hadda maanta aanan meesha aan ka sheegayn laakiin sida haboon oo wanaaga badan waa inaad bidxta ku qaad kabti dhiiqadan weliba isli aad joogto waad aragtay <laughs> kabti wixii wasakha ayaa soo wada fuuli midigtaad ku wadi qof akhyaaraad ku salaamaysaa ama kabti balaaad horaan u sheegay dhowr jeer laakiin weli arrintu way socotaa waa waana ijtihaado hadda nas meesha kuma sheegayo abcan nacam xadiidka ama baabun baabun yatamadmadu qofku luqluqani min aطacaami cunada walaa yatawada kama weyse qaadanayo weya xadiid sagaal iyo laba iyo kontonaad can ibn cabaas waxa lgu radi ana rasul rasulka sl slm shariba wuxuu cabda nabigeena cala sl slam labanan cana ayuu cabay famadmada wuu luqluqday wa qaala wuxuu yidhi ina lahu labanka ayuu u sugnaaday dasaman wuxuu le dufin dufin iyo mxu wuxuu leeyahay qoyaan noocaas ayuu leeyahay weyaan bukhaari muslim ayaa soo saaray laakiin luqluqashada ayada waa istixbaab sunno weeyaan say culimmada intooda badan qabaan maxaa yeelay laba shay ayaa loo yeelaya tan koobaad qofka inuu ku mashquulo ayaa laga yaaba dhadhankii ayaa moogta wax macaan ayaad cabtay caana muxuu ahaa sankorla iyo maba subagii wuxuuna ku mashquuliy dhadhankii inaad ku mashquulo qofka oo salaaddii isagoo ku jira uu wax dhadhansada ood wixii muxuu carabka la raaca waa suuragal tan labaadna waxaa weeyaan makhaarijta xuruufta markii aad dufin iyo mxuuaha wixii afka ay uu leeyahay waxaa laga yaabaa makhaarijtii xuruufta aad ka soo saari lahayd qur iyo akhrintii in ay wax iska dabamaraan dhici karto waana wax macruufoo taqaanaan taas ayaa loo yeela kole wallah aclam xadii sagaal boqol iyo saddex iyo kontonaad can maymuunata bint alxaarid radia allahu taala arda ana nabiya nabigeena sal sl wuxuu cuni cindaha agteeda garab iyo ku cuni uma sallaa wuu tukada walam yatawadam wayse qaadanin muusan weyse marka haddii hilib aad cuntoo kale hadduusan geel ahayn lagama weyse qaadanayo laazim maaha baabu lwuduu'i min luxuumi libili geela hilibkiisa laga weyse qaato baabkan u baabaya xadii sagaal boqol iyo can jaabir bn sabrat waxaa laga wary radi allahu taala arda ana rajulan baa salan rasuula nabiga alla weydiy alayh sala slam tawado miyan ka weyse qaata min luxuumi lhanami aragi ariga hilibkiisa ma ka weyse qaata qala wuxu yidhi in shita haddii aad doonto fatawada weyse qaado wa in shita haddii aad doontana falaa tawadaha weyse qaadanin qala wuxu yidhi atawado ma weyse qaata min luxumi libil geela hilibkiisa ma ka weyse qaata qala wuxu yidhi nacma fatawada ka weyse qaada min luxumi libil geela hilibkiisa qala wuxu yidhi usalli miyaan ku tukadaa fii maraabidi alhanami ariga xaradiisa ma ku tukadaa qala wuxu yidhi nacma qala wuxu yidhi usalli miyaan ku tukadaa fii mabaariki alibil geela mooradiisa ma ku tukada qaal wuxuu ilaa maya weeyaan baabun muslim ee xadiidka soo saari hal yatawada'u qofku miyuu ka weyse qaadana mima masati naar shay dab la saaray ma laga weyse qaadana weeyaan xadiidka sagaal boqol konton iyo shanaad can saciid ibnu xaaris waxaa laga wariyey raximahullah can jaabir bni cabdillahi wuxuu ku radi allahu tacala canhuma annahu jaabir sa'alahu wuxuu weydiiyey can wuduu'i weysada ayuu ka weydiiyey mima masati naar naartii waxay taabatay oo dabka la taabsiiyey oo la kariy weeyaan faqal wuxuu ilaa maya qad kunaa waxaan zamana nabiyi nabiga zamanki sal slm laa najidu midaanan helaynin mila daalika sida kaasoo kale oo min aacaami cunada ilaa qaliilan cunno la kariyey hilib iyo maraq iyo axas inaan helna aad ba u yarayd wax yar umaan heli jirnay fa idaa goortii naxnu annaga wajadnaahu aan helna lam yakun lanaa nooma sugnayn manaadiilu waxaan gacmaha ku tirtirano maan haysanin tiishashka iyo malaandiinta iyo mindiilka iyo ma haysanin iyo iftiraashada waxay dhahaan aftirka waxa la yihahda ilaa akufana calacalahanaga iyo wa sawaacidina dhuunkanaga dhudhamaha iyo aqdaamana gomdahanaga uma intaa kadib nusalii waan tukan jirnay walaa natawado ma weyse qaadan jirn xadidka u dambeeya cashirka insha allahu tacala sagaal boqol iyo lixi kontonaad can jaabir bn abdillahi waxaa la weri radia allahu tacala anhuma qal wuxuu jaabir kaana wuxuu ahaaday aakhira alamrayn labada arrimood kan u dambeeya min rasuli rasulka al agtiisa sal slm tarku lwuduu'i weysada in laska daaya oon laga weyse qaadan mima hayarati annaaru dabkii wixii lagu bedelay yacni cunnada la kariyey oo karsan beriga horumar baa la layidhi ha laga weyse qaato laakiin marka dambe wuxuu arrintu waxay u dambeysay cunna la kariyey hadduusan hilibgeel lahayn weyse ma jibisa saas ayaa u dambeysay weeyaan hada wallahu aclam wsala allah waslm cabdil rasul mustafa